بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وحان كسو جري كتاب الغصب fasalkana waa fasalkii u dambeeyey ee kitaab اlqasb fasalkan wuxuu ka hadli doonaa waxaa ku imanaya maqsuubkii oo ziyaado ama khayrkeeda ah ayuu ka hadli doonaa axkaamta ka dhalanaysa ziyaadaduna waa laba nooc aharun waa cayn ahar iyo cayn bay u qaybsataa ziyaadadu raad iyo cayn aharkii qofkii aasibka ah wax xaq oo ku leeyahay ma jirto suu mualifku yidhi raximah اllah ziyaadaة اlmaqsuubi wixii la dhacay korarkiisu in kaanat hadday tahay ziyaadadaasi aharan raad maxdan oo barax tiran wadalika mihaalka qisaaratin sida baftidii weeye maradii la bafteeyey falaa shaya wax u sugan ma jiro lilkhaasibi kii dhacay bisababihaa ziyaadada sababteeda walilmaaliki qofkii milkiilaha wuxuu xaq u leeyahay takliifuhu inuu ku khasbo kan ka dhacay raddahu inuu ku soo celiyo maradii uu bafteeyey ama siyaadadii uu ku daray shaygan maqsuubka ah kamaa kaana siduu ahaa in amkana hadday suurto gasho wa arsha naqsi iyo nusqaantii ku timid kabmaheedii inuu ku kalifo ayuu leeyahay waayahay wuxuu ku yidhi mu'alifku siyaadada ku imaanaysa shayga maqsuubkee la dhacay haddii ninkii khaasibkaa intuu wax dhaco uu siyaado ku daro labaan u kala qaadaynaa ziyaadadaas inay tahay aar maxdi ah, raad maxdi ah tahay cayn shay la taaban karo waaya hadday haddaba raad uun ay tahay taa tusaalaheedu waxaa weeye maruu soo dhacay dabeetana maradii uu bafteeyey oo caddeeyey ama maruu soo dhaco wuu tolay ama raashin buu soo dhaco wuu ridqay oo shiiday marka kaasibkii wax dhacay horta wax uu ku leeyahay ziyaadadaas sababteeda ma jiro xataa haddii maradii markii la tolay ay qaali noqotay ama markii la baftayey ay qaali noqotay wax uu ku yeelanaya ma jiro maxaa yeelay asagaaba xadgudbayoo shaqo aan loo dirsanin ayuu faraha la galay xaq uusan lahayn iyo milki uusan lahayn uu ku tasarufay marka ziyaadadaas waxaa qaadan doona ninkan waxa weeye milkiilaha ah sidoo kale milkiilihii wuxuu xaq u leeyahay inuu ku khasbo qaasidkii inuu shaygii uu ka dhacay sidiisii ku soo celiyo hadday suuroobaysa weeyaan sida maalan oo kale maradii uu bafteeyey ayuu idhi waxaan aad marmarisay marada ka oo sideeda iigu soo celi arshunaqsina wuu ku khasbayaa arshunaqs hadday nusqaan ku timid shaygii uu ziyaadada ku sameeyey waxaa weeye markii uu ziyaadad uusan lahayn suu ahaa haddii uu ka naaquso markaana abshunaqsi buu ka qaadanaya kabmihii nusqaantaa ku timid maala maradii markuu bafteeyey ayay qiimaheeda hosu dhacay raashinkii markuu ridqay ayuu qiimihiisii naaqusay nusqaantaa ku timid qiimaha inta isdhintay ayuu ka qaadanaya waa arshunaqsigii ziyaadaة اmaqsubi shaygii la dhacay ziyaadadiisu in kaan hadday tahay aharan raad maxdan oo barax tiranka isaarati wadalika miaalka isaaratin baftadii webeeye falaa shaya liaaibi aaibkii waxba uma sugnaanin bisababiha sababteeda walilmaaliki milkiilihiisa wuxuu xaq u leeyahy takliifu inuu ku khasbo haasibkii raddahu maqsuubkii inuu ku soo celiyo kamaa kaana suu ahaa inam kale hadday suurto gasho wa arsha naqsiga nusqaanta arshigeedin inuu ku kalifo ayuu leeyahay wain kaanad hadday tahay ziyaadadii caynan cayn la taaban kara hadday tahay wadaalika miaal ka binaain sida dhismo weeye wakhiraasin geed la talaalay weeye oo meesha lagu beeray kullifa waxaa lagu khasbayaa haasibkii alqalca inuu rujisto waayahay ziyaadadu hadday tahay laakiin cayn la taaban karo sida maalan oo kale dhisme ayuu ka dhisay dhulkii uu dhacay ayuu dhisme ka sameeyey guri buu ka dhisay ama geeduu ku tallaalay ninkan khaasibka ah waxaa lagu khasbayaa dhismaha meesha uu ka dhisay iyo geedaha uu ku tallaalay inuu ka rujiyo xataa haddii khasaaro weyn oo laxaal leh halkaa ka soo gaaraya maxaa yeele guriga lacag baa kaga baxday geedaha meesha ku tallaalay lacag baa kaga baxday waxa weeye taasi asagay u taallaa isla markaana waxaa laga rabaa arshu naqsi dhulkii uu waxa weye dhismaha ka rujiyey iyo geedihu ka rujiyey haddii godad iyo waxa weye meelo kuuskuusa ah ay ku samayseen dhulkii waxaa laga rabaa dhulkii inuu simo ujratulmilina waa laga rabaa intaa dhulkaa uu haystay ujratulmilgeediina waa laga rabaa waayahay waxaasoo dhan waxaa saa loo leeyahay maxaa yeelay laysa lcirqin aalimi xaqun yani ciriq aalim ah waxa wey aq male qofkani waa qof aalim ah oo xaqdarro xoolahan ku qaatay marka wax xaq oo mutaysanayo ma jirto weeye wuxuu yidhi wain sabqa awma maradii haddii uu rinjiyeeyo bisabqii rinjigiisa hadduu ku rinjiyeeyo oo amkan ay suurto gasho fasluhu in rinjigaa laga sooco maradii laga gooyo ujbira waa lagu khasbaya calayhi fasliga ayaa lagu khasbaya inuu ka sooco fil asaxi muctamad haddaan qabanno wain lam yumkin haddayna suurogelin in waxa weeye sabqigii laga sooco maradii fain lam tazid qiimatuhu qiimatu thawbi marada qiimaheedii hadduusan kordhin falaa shaya lilkhaasibi kii dhacay markaa waxba kuma le fiihi thawbkii wain naqasad qiimihii hadduu isdhimana lazimahu larshu kamaaba ku waajibaya wain zaadat qiimihii hadduu kordhana ishtaraka fiihi khaasib iyo maalig way iskula shirkoobayaanoo maradii bay isla yeelanayaan wuxuu ku yidhi qofkii khaasibka ahaa haddii inta maro u dhaco maradaas uu rinji mariyo waxaan eegaynaa rinjigaa marada ma laga sooci karaa oo maalan waaba rinji maradii laga fujin karo hadday saasi suuragal tahay waa lagu khasbayaa rinjigiisa inuu ka fujisto maradii uu soo dhacay oo ninkii uu celiyey maradii oo waxa weeye bilaa rinji ah siuu marka ku soo qaatay haddiise taa ayna soroobaynin waan eegaynaa maradii saddex midun weeye in qiimaheedii markii la rinjiyey kadib uu ziyaaday iyo qiimihii in maaragtay uusan ziyaadin iyo qiimihii inuu naaqusay saddexdaa midun weeye qiimihii inuusan ziyaadin iyo in qiimihii uu waxaa weeye naaqusay iyo qiimihii inuu ziyaaday haddii marada qiimaheedii uusan waxba ku kordhin markii la rinjiyey kadib aasibkii waba kuma leh maradii oo rinjiyeysan waxaa qaadanaya ninkii maaliga ahaa haddii qiimihii marada uu isdhimayna marada mar hore qiimaheed wuxuu ahaa boqol markii la rinjiyeyna qiimihii baaba isdhimayoo waxay noqotay maradii siddeetan arshu naqsi baa laga rabaa oo aha labaatankaa isdhimay haddii qiimihii marada uu ziyaadana waxa weye isla wadaagayaan maalan marada marka hore waxay joogtay boqol markuu soo dhacayey iyadoo bilaa rinji ah markuu rinjigii mariyana qiimaheedii baa ziyaado waxay noqotay laba boqol waxaa weeye way ku shirkoobayaan maradii way isla yeelanayaan waaya haddii la iibiyena waxaa weeye labadaa lagu iibiyana boqol buu qaadanaya waa ninkii maaliga ahaa haasibkiina boqolkii kale ayuu qaadanaya maxaa yeelay rinjiga ayaa qiimahan soo kordhiyey wainsabaqa hawa maradii hadduu ku rinjiyey bisabqii rinjigiisii wa amkana ay gasho fasluhu in laga sooco rinjigaas ujbira waa lagu khasbayaa calayhi fasligii soociddii ayaa lagu khasbayaa filasax waa lam yumkin haddayna suuroobin in laga sooco rinjigii marada fain lam tasid haddaysan ziyaadin qiimatuhu marada qiimaheedii falaa shaya lilkaasibi kii dhacay waxba kuma leh fiihi maradii in naqasat haday qiimihii uu isdhimana lazimahu larshu kama ayaa ku waajibaya wain zaadat haddii qiimihii uu siyaadana ishtaraka fiihi way isla shirkoobayaanoo maradii way isla yeelanayaan walow khalaa almaqsuuba shaygii lasoo dhacay hadii uu ku khaldo bikayrihi wax aan ahayn shaygii lasoo dhacay hadduu ku dhex daro oo waamkana ay suurtowdo altamyiizu soocitaan in la kala saaro labadaa shay ee laisku khalday lazimahu waajibay ku tahay ninkii waxa weye khaasibka ahaa wain shaqa taasi haba ku cuslaata ee fain tacadara hadday suuroobi weydo in la kala saaro falmadhab muctamad waxa weeye annahu maqsuubkii ka taalifi sidii wax dhintay oo kale markaa inuu la mid yahay oo falahu markaa kii laga soo dhacay wuxuu xaq u leeyahay takriimuhu haasibkii inuu ka magdhowdo walilghaasibi ninkii haasibkaana markaa wuxuu xaq u leeyahay an yucطiyahu inuu ka siiyo min hayri اlmakhluuطi kii la isku daray waxaan ahayn inuu ka siiyo ayuu xaq u leeyahay wuxuu ku yidhi qofkii haasibka ahaa ayaa shay buu soo dhacay dabeetana shayguu soo dhacay uu wax kale ku khalday marka hadday suurowda in la kala sooco wuu kala soocayaa hadday doontaa ku adkaatee maalan wuxuu soo dhacay raashin qabandi ah oo qabandida maalan cadcadee waaweyn ah dabeetana wuxuu ku khalday qabandi yaryar oo cascas waxaa waajib ku ah inuu kala sooco markan ayadaa waa suuragal inuu kala sooco haba ku adkaatee waxaa leedahay halkaa fadhiiso oo midh midh u kala madh yacni waxa weeye qabandidii waxa weeye kala gur oo taadii iyo tii ninkan laga soo dhacay uu iska lahaa kala saar oo midna halkaa ku uruuri midna halkaa ku uruuri saasaa la leeyahay haba ku adkaatee waaya haddii laakitaabo hadday suuragal tahay in la kala saaro haddayna suuragal ahayn in la kala saaro labadan shay ee isku khalday kii uu soo dhacay iyo kan kale marka ayada ah wax dhintay ayuu la mid yahay oo markaa wuxuu u magdhabayaa shaygii miligiisii ayuu u ama qiimihiisii oo maalan tusaalaheed waxaa weeye wuxuu soo dhacay maalan saliid dabeetana saliiddii wuxuu ku daray saliid kale oo ka duwan ama la ah ayuu ku daray ama qabandi soo dhacay qabandidii qabandi la ah oon laga geranin ayuu ku daray Ah. markan ayadaa in la kala sooco suuragal ma aha waxa weyaan yani ma suuroobaysa in la kala saaro marka ayada ah qofkii waxa weeye laga soo dhacay wuxuu xaq u leeyahay inuu ka magdhowdo haasibkii shaygii miligiisi waaya haasibkii marka wuxuu xaq u leeyahay in uu ka siiyo shaygii laisku daray shay aan ahayn raashinkii uu isku dhex khalday raashin aan ahayn wuu ka siin karaa aq wuxuu ugu wareegay dimadiisii sidoo kale wuxuu ka siin karaa kii uu isku dhex daray haddii uu ku daray shaygii shay la mid ah ama ka fiican maalan qabandi uu soo dhaca qabandidii qabandi la mid uu ku khalday markaa de waa isku midun soo maaha wuu ka siin karaa kan makhluudka ah uu ka siin karaa haddii uu ku daray qabandidii qabandi ka sii fiicanna dee kaba sii wanagsan hadduu markaa siinayo dee wuu ka siin karaa maxaa yeelay asagaaba dee xaqiisii wa ka mida ku tabarucay laakiin hadduu mid ka liidata uu ku khalday kama siin kara kaa makhluudka ah hadduusan ninkani raalli ku noqonin wuxuu ku yihi walow khalaa haddii uu ku khaldo almaqsuuba shaygii lasoo dhacay biayri eyrkii hadduu ku khaldo wa amkan ee suurtooda atamyiizu in la kala saaro labadaa shay laysku khalday lazimhu waajibay ku tahay ninkii haasibkaa ah inuu kala saaro wain shaqa haba ku adkaatee fain tacadara hadday suuroobi weydo kala saarkaas فالmdhب معtamd waxa wey أnahu maqsuubkii ka taalifi sida wax dhintay oo kale uu la mid yaho falahu markaa kii ee laga soo dhacay wuxuu xaq u leeyahay تakriimuhu kaasibki inuu ka magdhowdo walilkaasibi kii dhacayna wuxuu xaq u leeyahy an yucطiyahu inuu siiyo ninkan maqsuum minhuga min hayri اlmakhluuطi wixii laisku khalday waxaan ahayn inuu ka siiyo ayuu xaq u leeyahay walow kasaba hadduu soo dhaco khashabatan loox oo ku dhiso ukrijat soo saarayaa walow adrajahaa khashabadii hadduu dhex geliyo fii safiinatin dooni fakadaalika taawmay la mid tahay waa laga soo saarayaa ilaa an yakhaafa inuu ka baqa mooyaane talafa nafsin naf dhimashadeed aw mase maalin maal dhimashadii nafta iyo maalkaasoo macsuumayni labo la ilaaliyey oo sharcigu u dhowray ah wuxuu ku yidhi ninkii khaasibkaah wuxuu soo dhacay loox khashab soo dhacay dabeetana gurigiisiibuu ku dhistay khashabkii waa laga soo saaraya haddiisan khashabkii dhimanin uu nool yahay khashabkii waa laga soo saaraya xataa hadday ka laasimto in jiingadii uu ku dhisay maalan la fujiyo dee khasaare uu soo gaadhay khaasibka ahaa waa laga soo celinaya khashabka hataa hadduu dhaho khashab kaleaan ku siinaya laga yeeli maayo inuu dee ka ogolaado mooyaane laga yeeli maayo khashabkiisii buu soo fujisanaya haddii uu khashabkii uu dhexgeliyo dooni taa unbay la mid tahayoo waa laga soo saaraya doonidii khashabkii u dhexgeliyo hadday waxa wey khashabkaasi uu nool yahay wey usan dhimanin ilaa in laga cabsado mooyaane naf inay doontaa ku dhimato ama xoolo ay ku baaba'aan naf iyo maal macsuum ah waayahay oo waxaa saa loo leeyahy waxaa weeye maalan doonidii hadday badda ay isdhex socoto khashabkana xagga hoose laga geliyey haddii khashabkii laga fujiyo ayadoo doonidii badda dhex maraysa de waxaa ka laazimaysa wixii saaraa inay qarqoobaan oo meeshaa ku dhintaan xoolihiina ku baaba'an dadkiina ku baaba'an marka ayada ah waa laska samreeyaa inta doonidani ay waxa weeye ka soo xidhanayso xeebta ka imaanayso markay xeebta timaaddo ayaa khashabkii laga fujinaya walow asala haddii u dhaco khashabatan loox oo wabanaa calayha wax ku dhiso ukhrijat waa la soo saaraya khashabadaas walow adraja hadduusan dhex geliyo fii safiinatin doonin fakadalika taama bay la tahay ilaa an yakhaafa inuu ka cabsado talafa nafsi naf dhimashadeeda oo maalin ama nafta iyo maalkaasoo macsuumaynaya la ilaaliyey walow wadica haddii uu galmoodo almaqsuubata addoontii uu soo dhacay caaliman asagoo og bitaxriimi xaaraamnimada xudda waa la xadayaa wain jahila hadduusan ogayn arrinkaas uusan ogayn inay xaaraan falaa xadda xadi ma jirta markaa ayada ah wa fi lxaalayni labadaa jeerba yejibu waxaa waajibaya almahru mahar ayaa waajibayaa ilaa an tutaawicahu ina ayadu ay yeesho mooyaane falaa yejibu markaa waajibi mahayo maharkii cala asaxiixi muctamad haddaan qabanno wa calayha ayadiina waxaa lagu leeyahay alxaddu xad baa lagu leeyahy in calimad hadday og tahay in waxa weeye arrinkani xaaraan yahay wuxuu ku yidhi addoon buu soo dhacay addoontii markuu soo dhacay ayuu addoontii u galmooday asagoo og addoontan inay xaaraan ka tahay marka ayada ah waa la xadayaa maxaa yeelay waxaanuu sameeyey waa zino ama addoontu ha ogaato inay arrintani zino tahay amayaysan ogaanin waa isku mid waayahay haddiise uusan ogeyn kaasibkii inay xaaraan ka tahay addoontan uu soo dhacay inuu u tago oo maalan qofkani waxaa weeyaan qof waadhow soo islaamay ama culimmada ka fog meel baadiya culimmada ka fog ku soo barbaaray ama waaba lagu khasbayba marka ayadaa xadi ma jirto maxaa yeele shubha meesha jirta waa macduur qofka jahligaasaa lagu cudurdaarayaa waayahay laakiin labada xaaladoodba markan waxa weeye uu ogaa inay xaaraan ka tahay addoontan uu tegey iyo markuusan marka uusan ogayn labada xaaladoodba waxaa waajibaya gabadhaas uu u tegey meherkeedii maxaa yeelay manfacadeediibuu oofsaday soo ma aha markaa waxaa waajib ku ah in uu meherkeedii iska bixiyo ilaa inay ayadu ay raalli ku ahayd mooyaane oo una khasbin oo usan kufsanin ee ayadu iskeedii u ogolaato marka ayada ah ayadoo weliba og inay xaaraan tahay zinadan ayadoo og hadday yeesho waxa weye gabadhaas lafteedaaba zaaniyad ah markaa meher ma jiro meherku wuxuu jiraya un markii la kufsado gabadha waaya waayo gabadhani ayada lafteedaaba zaaniyad ah nabigan wuu reebay calayhi الsalaatu wasalaam mahra albagiyi gabadhii zaaniyadda in meher laga qaato nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuu xaaraamtimeeyey waaya ayadaaba markaa xad lagu leeyahay maadaama ay zaaniye tahay waa haddii ay og tahay in zinadani ay xaaraan tahay hadday u cilmi leedahay wey markaa waa la xadaya haddaysan ogeyn laakiin in zinadani xaaraan tahay waxa wey lama xadayo walow wadica hadduu u galmoodo almaqsuubata addoontii uu soo dhacay caaliman asagoo og bitaxriimi xaaraamnimadii asagoo xudda waa la xadayaa wain jahla hadduusan ogeyn laakiin falaa xadda xadi ma jirto filxaalin labada jeerba ama labada xaaladoodba yajibu waxaa waajibaya almahru mahar ayaa u waajibaya addoontii in looga qaado ilaa an tuaawicahu inay ayadu yeesho mooyaane falaa yajibu mahrki markaa waajiba mahayo cala asaxiixi muctamad haddaan qabanno wa calayha addoontii lasoo dhacay ee laga zinaystay waxaa waajib ku ah marka ayada alxaddu xad in calimat hadday og tahay markan ay yeeshay hadday og tahay in zinadu ay xaaraan tahay wa wau lmushtari kii ka iibsaday min alhaasibi kii soo dhacay kii ka iibsaday galmadiisuna wai ka wai aasib aaibka wadigiisii buu la mid yahay filxadi xagga xadka iyo walmahri xagga maherka wuxuu ku yidhi qofkii ka iibsaday aasibka addoontii uu soo dhacay haddii uu addoontii uu ka soo iibsaday ninka kaasibkaa uu u tago wixii ka waajibayey tegitaankaas ama xad ha ahaado ama meher ha ahaadee wuxuu kala mid yahay kaasibkii aaibkii ayuunbuu kala mid yahay tafsiilkii haaibka nagu soo maray ayuunbaa halkana imaanaya haddii uu cilmi leeyahay oo u cilmi lahaa inay addoontani xaaraan ay ka tahay oo la soo dhacay marka ayada ah waxa wey waa la xadaya hadduusan u cilmi lahayna lama xadayo laba jeerana waxaa waajibaya meherkii ilaa ina iyadu ay yeeshay mooyaane oy ogolaatay mooyaane markaa meheri ma waajibayo wamuhtari mushtariga wadigiisu min alkhaasibi kasoo iibsaday aasibkii adoonta kasoo iibsaday kawaihii kawai alhaasib haasibka wadigiisi buu lamid yahay fi lxadi xagga xadka iyo walmahri xagga meherka fain harimahu haddii uu mushtarigii uu magdhabo meherkii lam yarjic bihi kula noqon mahayo mushtarigii bihi ay bilmahri meherkii cala alhaasibi haasibkii soo dhacay ee kasoo iibsaday marka horeba kula noqon mahayo fi ladhari muctabada haddii aan qabanno waayahay wuxuu ku yidhi ninkii mushtariga ahaa ee addoontan soo dhacay ee addoontii u tegey ee waxa weeye asagoo og dabeetana meher lagu yeeshay ama hadduu doono ogaaninba yuusan ogaanin ama ha ogaado ama yuusan ogaanin addoontii haddii uu mar u tegey dabeetana meherkeedii laga qaaday ninkii mushtariga ahaa waxa weeye kula noqon mahayo meherkaa laga qaaday aasibkii ka iibiyey adoonta maxaa yeele itlaafkii asagaa la baashiray kaasi sabab buu ahaa kana mubaasharo mubaashariya sabab hadday kulmaanna maxaa la horraysiin jiray mubaasharada waaya marka kula laaban maayo maxaa yeele isagaa addoontan la baashiray itlaafkeeda fain hariibahu haddaba mushtariga hadduu magdhabo meherkii lam yarjic bihi kula noqon maayo meherka uu magdhabay cala alkhaasibi kii soo dhacay addoontan fi ladhari muctamad haddaan qabanno wain axbala haddii uu uureeyo haasibkii ama mushtarigii addoontii uu soo dhacay ama addoontii lasoo dhacay hadduu uureeyo caaliman isagoo ka warqaba bitaxriimi xaaraamtinimada falwaladu waladkii markaa u dhashay raqiiqun addoon weeye hayru nasiibin oo nasab aan ahayn wain jahla hadduusan ogayn in waxa weeye ay xaaraan ka tahayna waladkaa markaa u dhashay fa huwa isagu xurun xor waladkaasi nasiibun oo nasab leh wacalayhi laakiin waxaa ku waajibaya qiimatuhu waladka qiimihiisii yowmalinfisaali maalintii uu dhashay uu soo soocmay wayarjicuu kula noqonayaa biha qiimihii wuxuu kula noqonayaa almushtari kii soo iibsaday cala alkhaasibi kii dhacay ayuu kula noqon doonaa wuxuu ku yidhi qofkii khaasibka ahay addoonta soo dhacay ayaa addoontii u tegey dabeetana way uurowday soo ma aha ama mushtarigiiba dheh waa isku mushtarigii addoonta ka soo iibsaday khaasibka ayaa addoontii asna uureeyey asagoo og in ay addoontani xaaraan ka tahay weladkii dhalanaya xukunkiisu muxuu noqonayaa weladkaasi maadaama addoon ay dhashay maxor buu noqonayaa mise addoon weladkaasi wuxuu noqonayaa addoon hayru nasiib yacni nasab aan lahayn bimacnaa waxaa weeye addoon lakala iibsanayo ayuu noqonayaa waayahay sababtuna waa maxay zin ayuu ka dhashay zino ayuu ku dhashay laakiin haddii uusan ogeyn markii uu addoontan u tegayey inay xaaraan ka tahay oo saa ilmihii ku urgalo weladkaa markaa u dhashay waa walad xor ah oo aabbihii ku abtirsanayo nasab leh markaa sababtuna waxaa weeye shubha ayaa jirta marka maadaama uusan ogeyn addoontan inay xaaraan ka tahay shubha meeshii timid hadday mar shubha timidna weladkii waxa weeyaan ee shubhu ku dhashayoo xor buu noqonayaa laakiin waxaa laga rabaa ninka addoontaa uureeyey ilmaha xorka ah waxa wey u dhashay addoontii in uu qiimihii ilmaha uu bixiyo maalintii uu dhashay ilmihii xorka ah lagu qadarayaa sida asagoo addoon ah. qiimaha intee leeg buu noqon lahaa hadduu addoon noqon lahaa intaasuu noqon lahaa intiibuu markaa maalintii uu dhashay qiimaha uu marayey ayuu siinayaa sayidkii addoontan iska lahaa maxaa yeele wuxuu dhaafiyey wuxuu dhaafiyey addoonnimadiisii addoonnimadiisii uu dhaafiyey markaa qiimihiisii ayuu hee u magdhabayaa waaya qiimihii marka uu bixiyey ninkan mushtariga hadduu mushtarigi qiimihii uu bixiyo oo asaga qiimihii laga qaado ilan asaga addoontan uureeyo ilmahana u dhashae ma kula noqonayaa ninkii khaasibka ah uu kula noqonayaa maxaa yeeley ninkan khaasibka ah ayaa ku kadiyey oo ku dagay beecan oo addoontan ka iibiya asagaa hawshan geliyey wain axbala hadduu ureeyo caaliman asagoo og hadduu addoontii lasoo dhacay u ureeyay bitaxriimi xaaraamtinimo inay xaaraan ka tahay falwaladu waladkii markaa halkaa ku dhashay raqiiqun addoon weeye hayru nasiibin oo nasab aan ahayn wain jahila hadduusan ogeyn inay xaaraan ka tahayna faxurun waladkii xor weeye nasiibin oo nasab leh wa calayhi markaa waxaa ku waajibayay kan ureeyey waladka u dhashay qiimatuhu qiimihii iyo waladka yowma linfisaali maalintii ilmaha si uu soo socmay uu dhashay wayarjic wuu kula noqonayaa bihaa qiimihii almushtari kii soo iibsaday cala alkhaasibi khaasibkii ayuu kula noqonayaa ka iibiyey addoontan ee ku kadiyey walow tarifa haddii uu dhinto almaqsuubu shaygii lasoo dhacay cinda almushtari kii iibsaday agtiisa hadduu ku dhinto waharimahu uu magdhabo lam yarjic kula noqon mahayo bihii waxaa weeye wixii uu magdhabay cala aasibi kula noqon mahay ninkii soo dhacay wakadaa saasoo kale loo tacayaba haddii uu ku ceeboobo shaygii lasoo dhacay cindahu cinda mushtari mushtariga agtiisa fi adhari muctamad haddaan qabano markaa iyadna kula noqon mahayo ninkii aasibka ahaa wuxuu ku yidhi ninbaa wuxuu soo dhacay maalan shay wuxuu doonaba ha shaygaas dabeetana shaygii uu soo dhacay ayuu qof kale ka sii iibiyey kii uu ka sii iibiyey ayuu gacantiisii ku dhintay shaygii maqsuubka ahaa ninkii waxawey shaygan laga soo dhacay ayaa ninkii mushtariga ahaa u yimid oo soo dhaafay ninkii khaasibka ahaa tuu soo dhaafay ayuu ninkan mushtariga u yimid wuxuu ihi waxa wey lagaa iibiyey anaa liga soo dhacay gacantaaduunu ku dhintay qiimihiisii ii magdhow qiimihiisii uu magdhoway qiimihii ma kula noqonaya ninkii khaasibka ahaa kula noqon mahayo maxaa yeelay gacanta mushtariga maxay ahayd yad damaan soo almabiicu bacda alqabdi min damaan اlbaaic soo qaacideenna uma soo marin fii baabi اlbayc waayahay dee shaygan damaankiisu soo galay caqdi faasid ah kusoo gala haduu doonee waxa wey damaankiisu soo galay mar hadduu gacantiisa ku dhintay asagaa magdhabaya qiimihiisi marka kula noqon mahayo ninkii khaasibka ahaa ee ku dagay waaya ama ha ogaado in shaygan lasoo dhacay ama yuusan ogaanin waa isku mar hadduu gacantiisa ku dhintay taa waxaa la ah inuusan shaygii dhimanin laakiin ceebe ay ku timi isagoo gacanta ku haya ninkan mushtariga ah dabeetana arshunaqsiga ceebtaas ayuu u magdhabay ninkii laga soo dhacay kula noqon mahayo arshunaqsigaas ninkii khaasibka ahaa ee ka iibiyey sababtoo ah mabiicii hadduu ku ceebooba aafo samaawi ah waxaa weeye horey noo soo dhaaftay oo min damaani ilmushtari mushtariga damaankiisa ayuu markaa ku jiraa sidayna soo dhaaftayba walow talif almaqsuubu shaygii la soo dhacay hadduu dhinto cinda almushtari mushtariga agtiisa hadduu ku dhinto wa harimahu magdhabo ninkii waxa wey iska lahaa lam yarji bihii wixii uu magdhabi kula noqon mahay ee wakada waxaa la mida ah, low tacayaba uu ku ceeboobo cindahu mushtariga agtiisa fi adari muctamad haddaan qabanno walaa yarjicu kula noqon mahayo sidoo kale ninkii mushtariga ahaa haasibkii kula noqon mahayo biqurbi manfacatin manfaco magdhowgeed manfacadaasoo istawfaaha uu oofsaday fi adhari muctamad haddaan qabanno wayarjicu wuxuuse kula noqon biqurbi ma talifa indahu wixii agtiisa ku dhintay magdhowgiisa ayuu kula noqon wa biarshi naqsi binaa'ihi wa khiraasihi dhismihiisa iyo geedihii uu tallaalay arshu naqsigiisii ayuu kula noqon idaa nuqida haddii dhismaha la burburiyo ama geedaha la googooyo oo meesha laga saaro filasaxi muctamada haddaan qabanno wuxuu ku yidhi ninkan mushtariga ah ee waxaa weeye soo iibsaday shay la soo dhacay haddii shaygaas manfacadiisii uu oofsado maalan gaadhi buu ahaa gaadhigiibuu bil u watay dabeetana shaygii markuu celiyey laga qaatay shaygii maqsuubkaa ah, ayaa la yidhi aad oofsatay gaadhigii intii bishii aad wadatayna waxaa weeye ujratu miligiisii halkaas soo dhig dabeetana waa laga qaada ujratu miligii gaadhiga bishaa u watay waayahay ama guri buu ahaa gurigii buu deganaa muddo muddadii uu deganaa ayaa laga qaaday ujradeedii marka ayada ah miyuu kula noqonayaa ninkii kaasibkaa ah kula noqon mahayo maxaa yeelay manfacadii asagaa oofsaday gacantiisay ku dhimatay asagaaba waxaa weeye manfacadii oofsaday wey taasi waa haddii manfacadii asagoo afsado gurigii buu degey gaarigiibuu fuulay waa laga magdhabay marka manfacadii uu afsaday kula noqon mahayo laakiin haddii manfacadii uusan oofsanin oo manfacadii ay fawaad agtiisa ay ku tagto isagoon manfacadii oofsanin taa wuu kula noqonaya haddii laga magdhabo waxa weeye manfacadaas maalan guri ahaayo gurigii uu soo iibsaday ee lasoo dhacay ayuu iska xidhay oo muusan deginba dabeetana waxaa la muddadii guriga uu xidhnaa manfacadiisii tagtay magdhow baa ladh uu magdhabay ma kula noqonayaa manfacadaa tagtay ee laga magdhabay ninkii kaasibka uu kula noqonaya waa yahay sababtu waxaa weeye ilaan manfacadan muusan oofsanin oo gacantiisa mayna ku dhimanin ee waa waxa manfaco agtiisii ku tagtay asagoon ka faa'iidaysanin ninkii sababta u ahaa ee geliyana waxaa weeye ninkan waxa weeye aasibka ah ee dagay ee beyca ku dagay marka uu ka magdhabanaya sidoo kale dhul buu ahaa waxaan la soo dhacay ninkan mushtariga dhulkii lasoo dhacay ayuu iibsaday dabeetana jagadii wuxuu ka dhisay guri ama dhismuu ka sameeyey ama geeduu ku tallaalay wixii oo dhan waa la burburiyey waa laga saaray meesha waa la fujiyey arshunaqsigii ku yimid geedaha meesha laga fujiyey iyo dhismaha laga fujiyey ayuu ka magdhabanaya ninkii waxaa weeye aasibka ahaa ee ku dagay beecan uu ka magdhabanaya wuxuu ku yidhi walaa kula noqon mahayo biqurbi manfacatin manfaco magdhowgeed istawfaaha uu oofsaday fi adhari muctamadan haddaan qabanno wayarjicu wuxuuna kula noqonayaa biqurmi ma talifa cindahu wixii agtiisa ku dhintay oo manfaco ah wa biarshi naqsi binaa'ihi dhiskiisa nusqaantii ku timid arshigeedii kamaheediibuu kula noqonaya wakhiraasi iyo talaalkiisa naqsigii ku yimid kamihiisii kula noqonayaa waase goorma idaa nuqida waxaa la soo sheegay ee dhismaha iyo khiraaska haddii la burburiya fil asaxi muctamad haddaan qabanno wa kullu maa shay kasta oo low harimahu lmushtari mushtarigu haddii uu magdhabi lahaa rajaca bihi uu kula noqon lahaa ninkan haasibka ah low harimahu lhaasibu haasibkii hadduu magdhababa lam yarjic bihi kula noqon mahayo waxa uu magdhabay cala lmushtari mushtarigi kula noqon mahayo wamaa laa wixii aan sidaas ahayn laakiin fayarjic kula noqonayaa wuxuu ku yidhi wax walba oo ninkan mushtariga ah ee khaasibka ka soo iibsaday shaygan la dhacay haddii uu magdhabi lahaa uu kula noqon lahaa ninkan khaasibkaa ah ee waxa weeye shaygan la dhacay ka iibiyey hadii uu khaasibku marka horeba uu asagu bixiyo waxaa weeye kula noqon mahayo mushtariga maxaa yeele qaraarka markan maxaa lagu leeyahay qaraarka waxaa lagu leeyahay haasibkii uu qaraarku yahay qaraaru damaan cala alhaasib marka maadaama qaraarku asagu uu saaran yahay haddii uu mushtarigu uu bixin lahaana asagu mu kula soo noqon lahaa sooma ah. marka ayada ah haddii uu haasibkii uu ibtidaan marka horeba asagu bixiyo kula noqon mahayo ninkii mushtariga ahaa ilan qarado damaan asagu saariya kaa tusaalihiis waa maxay tusaalihiis waxaa weeye maalan manfacadii iskeed u tagtay guri buu maalan ninkan soo dhacay ninkan uu ka iibiyey ninkan mushtarigaana gurigii buuna ka faa'iidaysan muddu u xidhnaa gurigii muddadii manfacadeedii baa laga magdhaway waafahant soo maha waa fawaad soo maha waxaan horey usoo tilmaanay in fawaadka manfacada uu kula noqonaya ninka hee haasibka ah haddaba manfacadii hadduu marka horeba uu bixiyo arshigeedii kaasibka hadduu bixiyo kula noqon mahayo ninkan mushtarigaha ah. mushtariga hadduu bixiyana wuxuu kula noqonaya maxay aasibkiibuu kula noqonaya haddaba haasibku hadduu bixiyo ilaa isagu qaraaru damaan saaraaye kula noqon mahayo mushtariga taa cagsigeed wixii qaraarkiisu uu saara qaraaru damaan mushtariga uu saaraa haddii uu haasibku uu bixiyo ya uu kula noqonaya tusaalaheedu waa maxay waa manfacadii uu tagsiiyey bilintifaac u dheefsaday ninkan mushtariga gurigii maalan uu soo iibsaday ee lasoo dhacay ayuu degeyba mudduu deganaa dabeetana waxaa laga qaaday mashqaayaddii guriga waxa weeye lasoo dhacay muddadaas mushqaayaddii laga qaaday ujradii laga qaaday mu kula noqonayaa ninkii kaasibka ahaa kula noqon mahayo waaya haddii kaasibkii uu bixiyo ujradaas mu kula noqonaya ninkii mushtariga ah uu kula noqonaya sababtoo ah ilen qaraaru daban hadda wuxuu saaran yahay ninkan mushtariga ah marka uu kula noqonayaa haddii uu bixiyo haasibku ibtidaa'an waayo adu waxaad eegtaa masaladan khulaasadii waxaa weeye qaraaru damaan cidday saaran tahay haddii uu marka hore asagu bixiyo ama mushtari haba ama haasib ahaadee kii kale ee waxa wey qaraaru damaan uu saarayn kula noqon maayo hadduusan qaraaru damaan asaguusa saarayna hadduu asagu bixiyo kii kale uu kula noqonaya waa intaa un hadalku mualifku sheegayo intaa unba kusoo ururaya wuxuu idhi wakullu maa low harimahu lmushtari wax walba oo mushtariga haddii uu magdhabi lahaa rajac bihi uu kula noqon lahaa haasibkii low harimahu lhaasibu haasibkii haddii uu magdhabo lam yarjic bihi kula noqon maayo waxa uu magdhabi cala lmushtari mushtariga kula noqon mahayo wamaa laa wixii aan sida ahayn oo waxa weeye haddii uu mushtarigu uu magdhabi lahaa uusan kula noqon lahayn haasibka haddii uu kaasibka uu bixiyo wuu kula noqonayaa fayarjic kula noqonayaa ninkan kaasibka mushtarigi kula noqonayaa qultu qaala nawowi wuxuu yidhi raximah اllah wakullu man qof walba oo imbanat yadu gacantiisa ay ku dhisanto calaa yadi lkaasibi kii soo dhacay gacantiisa fakalmushtari mushtarigii buu la mid yahay wallaahu aclam wuxuu ku yidhi ninkan kaasibka ah gacan kasta oo ka dhalata gacantiisa oo gacantiisa ku dhisantana gacantii mushtariga unbay hee la mid tahay axkaamtii sheegay ee soo dhaaftay taana horey bay noo soo dhaaftay markuu mualifku yidhi alaydi almutaratiba calaa yadi alkhaasibi aydi damaan halkaas ayuu inoogu sheegay mualifku marka tii unbuu sii oo waxa weeye gacanta khaasibka gacan kastooo ka dhalato ama hibaha kaga dhalato ama dhaxalha kaga dhalato qofkaa mushtariga unbay xukum tahayoo waxa weeyaan tafsiilkiina soo dhaartay xagga magdhowga unbaa asna soo gelaya qultu waxaan wakullu man qof kastoo inbanad yaddu gacantiisa ay ku dhisanto calaa yadi lhaasibi haasibka gacantiisa fakalmushtari mushtariga muu la mid wallahu aclam kitaabu shufca halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allah wslam